bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi w aalihi w صaxbihi aجmaciin alfasl الsaabicu almafcalu wاlmafcilu wa macaanihima ay baabu almafcali wاlmafcili wa macaanihima oo kale ayay ka mid tahay ayb hadda waxaan kusoo dhex jiray masaadirtii waxaan kasoo baxnay masaadirtii thulaathiga ficilka uu gaar u lahaa iyo midii kheyru e, thulaathiga ahayd marka inta waxaan ka galaynaa masaadir miimiya la yidhaahdo magaceedana waa iska muuqataa marka mafcal iyo mafcil marna qiyaasay noqdaan marna shaad bay noqdaan marna labadiiba way kuwada yimaadaan marka intaas tafsiilkeeda asigaa kuu geli doono wuxuu uri walmuraadu bilmafcali walmafcili almasdar اlmiimiyu wa wاlmuraadu bاlmafcali wاlmafcili waxaa lagala jeeda almasdar اlmiimi wa inamaa sumiya masdara miimiyan yaa lagu magacaabay likownihi mabdu'an waxaa lagu bilowday bimiimin zaa'ida wa yushaariku اlmasdara fiihimaa labadan wa yushaariku waxaa la wadaagsanaya almasdara fiihimaa fi lmafcali fi اlmafcali wاlmafcili waxaa la wadaagsanamaya aلdharf اlmiimi w e, kulu minhumaa e, ima an yakuna ficluhu hulaaثiin aلdharf اlmimi adalila dharf zamana imaanay dharfu makaan labada waa soo galayaan wa kulu minhumaa ima an yakuuna ficluhu hulaaثiya aw yakuuna gayrahu labadaas u kala baxa masder mimi oo ficil hulaaثi ka yimid iyo masder mimi oo gayr hulaaثi ka yimid fa in kaana ficluhu ficilkiisa haddii uu yahay hayra thulaahiyin ficilka laga soo qaatay hadduusan thulaathi ahayn sawaaءun kaana thulaathiyan masiidan fiihi thulaathi oo wax lagu daray ha noqdo thulaathi ma aha laakiin asalkiisa thulaathi wax lagu daray markaa rubaaci khumaas sudaasi u noqday aw rubaaciyan mujaradan ha noqdo aw masiidan fiihi ha noqdo mid wax lagu ziyaadiyey fa qiyaasuhumaa labadii mafcal iyo mafcil qiyaaskooda waxa weeyaan an yakuuna inay ahaadaan calaa wasni mudaaricihi mudaarica wasankiisa almabni lmajhuuli haddaad rabtid inaad masdar miimi aad ka keentid ficil aan thulaathi ahayn ficilkaas oo thulaathiga aan ahayn mudaariciisa oo mabni lilmajhuul laga dhigay yaad ka dhigaysaa masdar miimi ugu dhigaysaa bas waxaa ku daray laakin biibdaali xarfi mudaaracati mudaaracda xarfkeeda oo la bedelo miiman madmuumatan loo bedelo naxwu lmudkhali wاlmuqaami wاlmudaxraji wاlmunطalqi wاlmuqtadari wاlmustakhraji wاlmuxranjami walaa shaada fiihima xiina idin hal hadaa ka fahamtid hadda fiiri mudkhal waxay ka timid adkhala waa ficil oo hadda rubaaci a laakiin asalkiisa dakhala eed ficil thulaathi ah marka adkhala mudaariceeda maxay tahay yudkilu ayib yudkilu waa ficil mabni lilmacluuma majhuulu banay waxay noqona yudkhalu asoo yudkhalu ah meeshii xarfulmudaaracada miim le u bedel mudkhal marka mudkhal waxaa isla noqonaysaa masdar miimia mudkhalan yani dakhala mudkhalan adkhalahu waa geliye mudkhalan alaleeyahy gelin uu noqona waxaa lamid e eh, darafkiina waa lamid mudkhalan makaanka gelin ama darfu zamaan mudkhalan zamaankii uu galay ay noqonaysaa makaankaas marka fiiri marka mudkhalan darfu zamaanna waa yahay waa darfu makaanna wuu yahay masdar muhiimina waay inta waa isku wada mid marka hadduu ficilka thulaathi ka badan yahay mudaariciisa laimaa majhuul u binay meesha xarfumudaaracdan iya u badel bas waxaad haysataa masdar miimi daraf zamkinto dhan waad haysataa marka taa waxa weeyaan waa qaacida kuli o anshaad lahayn wa kaana ficluhumaa thulaathiyan ficilkooda thulaathi hadduu yahay ficluhumaa ficlu lmafcal ficilka laga keenay thulaathiyan hadduu yahay fahumaa qismaani maqiisun wa shaadun wa daabitu lmaqiisi midka qiyaaska daabitkiisa waxa weeyaan annahu in kaana almudaaricu haddii uu yahay ficilka thulaathiga mudaariciisa madmuuma alcayni ka dakhala yadkhulu fiiri dakhala ficil mood waa mudaariciisa yadkhulu khadi waa godan tahay xarfulcayn aydaa u joogto aw maftuuxahaa haddii caynti kordhigan tahay ka farixa yafraxu wadahaba yadhabu ayib aw kaana almudaaricu mudaaric haddii uu yahay maksuura alcayni cayntiisa mida ay hoos dhigan tahay maca kownihi naaqisan uu yahay oo laamta uu ka jiran yahay ka weliya yeli waramaa yarmi wadacaa yadcuu oo kale weeyaane fayakuunaani waxay noqdaan labadaas qismi calaa wasni mafcalin bifatxi lcayni fiiri markaan haddaadan qaacidadan fahmin waxa musanifka uu sheegi doono shaadka uu daldali doono way iska kaa dhex yaacaysa laakiin intaa meel yar fariisatid intaa maskaxda gesho wixii ka dambeeya waa la iska dulmari karaa keli a hadduu ficilka khayru thulaathi yahay masdarka miimiga iyo darfiga miimiga ah sida loo keena waa ogaana hadduu thulaathi yahan laba u kala saarnay waxaan ka bilownay midka qiyaasiga ah. marka ficil kasta oo thulaathi ah oo mudaariciisa ou ku imaanaya yafculu waana soo marnay goormay ay ku imaanaysaa eh, maxaan ku iraahdaa facala yafculu goormay ku imaanay faculoo dhan yafculu bay ku imaanaysay facila oo yafculu ku imaanay ma jirto marka waa facala iyo facula facala qeyb kamida iyo faculoo dhan haddii yadkhulu ama ay maftuuxa alcayn ay tahay farixa yafraxu facila qiyaaskeeda dhana wuxuu ahaa yafcalu buu mudaariceeda ku imaanay samica yasmacu calima yaclamu waxaa lamid eh dahaba oo xarfulxalqi uusan kaga jira caynta wadahaba yadhabu oo kale wa marka laba qeybaad haysataa qeybka saddexaad aw kaana almudaaricu maksuura alcayni mudaaricii yafcilu ku imaanay laakiin maca kownihi naaqisan naaqisan waxaa lagala jeedaa muctala laami mutlaqan sida hadda sheekh maxamed amiin uu u suuray ma aha maca kownihi naaqisan yaa iyan uu asiga yiri laakiin maca kownihi naaqisan in la yidhaha lagu ekeysto ficilka haduu muctalaan uu yahay sawaaء muctalan bilwaawi aw bilyaai hadii uu yahay walidaalika weliya yeli waramaa yarmi waa muctalan bilyaa waxaa lagu dari karaa dacaa yadcuu ghazaa yaqzuu oo kale marka intaasoo dhan waxaa u qiyaasay hadaad rabtid masdar miimi intaad ka keentay ama darf calaa wasni mafcal marka intaa madaxa ku hayso facul dhan iyo facala oo yafculu ku imaanayso iyo facila oo yafcalu ku imaanay laakiin laamta inay ka jiranaata saddexdaas haddii la doono masdar miimi a ah ama daraf iyo oo zamaan iyo makaanu miimi haddii la doono qiyaaskooda mafcal waa hadday mafcil ku yimaadin shaaday noqonayaan fataqulu fiihimaa min alafcaali almadkuura waxaad leedahay madkhalun dakhala aad ka keentay masdar miime dakhala madkhalan ou galay gelid buu galay ama makaan makaan gelintiisou galay ama zamaan gelintiisaasaad leedahay wa mafraxun wa madhabun wa mawlan wa marman wa madcan inaan lagu daro waa idane bifatxi awalihimaa bifatxi awalihaa oo miimka la fatxiyo iyo wa thaalithihaa oo mafcal la yidhaahdo marka mafcal intaasaa qiyaas u ah goormow masdar miimi ou mafcal qiyaas noqon karaa inuu ficilkiisa thulaathi yahay ficilkaas thulaathiga ee mudaariciisana inuu yafcalu ama yafculu ou ku imaanaya labadaas waxa weeyaan istithnaa ma leh ama mudaaric oo yafcilu ku imaanaya bishardi an yakuuna ficlu muctala laami saddexdaas waxa weeyaan qiyaastooda mafcal a ah lagu keenaya ayb mathalan eh, amhilo badanaa qur-aanka ku jirta oo ay ahayd inaan meeshan ku sheegno mudakerada markaan saxi inaan kusoo celi doonaa wa min dalika qowluhu tacaala maa yunfiqu maghraman fiiri maghraman gharima yagramu waa yafcalu buu mudaaric ahay marka qiyaaskiisa maghraman mafcalan in la yidhaahdo wa min mashhadi yowmin cadiimin min mashhadi shuf shahida yashhadu waa yafcalu qiyaasta darafka miimiga iyo masdarka kulligeed mashhad in la yidhaahdo waxaa lamid ah, qad calima kulu unaasin mashrabahum shariba yashrabu mafcal ay ku timiday mudaarici yafcalu buu ku yimid masdarkii marka kulu unaasin mashrabahum makaanu shurbihim aa la dhihi karaa zamaanu shurbihim aa dhihi karaa qad calima kulu unaasin mashrabahum shurbahum aa dhihi karaa oo masdar ah. wa kadalika wa qowluhu fii yowmin dii masgabatin masaba sakiba yasqabu waa gaajooday fiir marka ficilki waa yafcalu masqabatan a qiyaasa yatiiman daa maqrabatin qaruba yaqrubu maqrabatan aw miskiina daa matraba mafcala ay ku timid waxaa lamida ah qowluhu tacaala fii maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir qowluhu tacaala kulu marsadin fiiri kula marsadin marka liannahu mudaarici imaa inuu yafcalu ku yimid rasada yarsudu yafculu waay marka qiyaastii marsad in la yidhaahdo waay ayib marka waan kusoo dari doonaa amhilada hadda meel baan aan ka akrinaya laakiin mudakerada in lagu daraa fiican insha allah sidaasa looga akri doonaa ayib haddii ficilkii ou muctalalaam ou yahay muctalalaam haddii uu yahay sawaaء biاlwaawi aw biاlyaai waxa weeyaan asigana waa lamid aan ah, iro hadda rama yarmi marman aan leenahay hadda yafcilu waaye yarmidi waa yafcilu inay ma inay mafcil ku timaada ahed waxaa u diidaya waxaa weeyaan laamta oo ka jiran weeyaan gazaa yagzuu magzan ala leeyahay gazaa yagzuu dacaa yadcuu madcan yaa laleeyahay masdarkiisi miimka marka وإذا kaana اmudaaricu maksuura العين haddii mudaarici uu yahay ficilkii oo hulaaثiga ahay mudaariciis hadduu yafcilu ku imaanaya maca sixati faa'ihi wa laamihi laamtana kama jirano waawdana kama jirano sawaaء kaana mudaacafan ha noqdo laaziman kaxana yaxinu oo kale wafara yafiru waa ficil hulaaثi a ah, mudaariciis yafcilu ku imaanaya aan ka jiranayn laamtana aan ka jiranayn am laa saxiixa wada noqdo ka daraba yadribu darab waa hulaathi oo mudaariciisa yafcilu ku imaanaya laamta iyo fadana laamta iyo fadana aan ka jiranayn wajalasa yadrib falmasdaru yakuunu calaa wasni mafcal bifatxi lcayni qiyaasan ka darabahu waa garaacay madraban garaacid alaleeyahay waxana waa u hiloobay maxanan hiloobid alaleeyahay wdarfuna yakuunu wuxuu noqonaa calىa wasni mafcil bikasri اcayni naxwu hada madribu zaydin zayd waa makaan garaacitaankiisi waay aw madribu zaydin zayd zamaanu garaaciisa waa waqtigii la garaaci lahay wa hada maxinu zaydin ay makaanu xaniinu zamaanih marka fiiri waa wax yaroo iska sahal waa haddii waxaa lagu yiri ficilka haduu yafcilu ku imaanay fa'da iyo laamtana uusan ka jiranayn ouba yafcilu ku imaanay sawaa mudaacaf ha noqdo saxiix iska caadi ha noqdo masdarkii oo miimiga ahay iyo darfigii miimigaha waa la kala saara darfiga miimigahay mafcalow ku imaanaya ee qasdi masdarka miimiga mafcalow ku imaanaya darafka labadiisa noocna mafcilow ku imaanaya daraboo kala qaado daraba yadribu maadaama yafcilu ay ka timiday fa'dan ay ka jiraneen laamtana ayna ka jiranayn masderkii madrab dheh darafkiina madrib dheh waxa kale intaas ugu qiyaas qaado ayib taas waa qeybkii labaad waay wain kaana almudaaricu hadduu yahay maksuura alcayni maca kownihi mithaala waawiyan ficilkii waxa weeyaan cayntuu ka jiran yahay maya maksuur alcayni macnaha ficilkii yafcilu oo ku imaanaya maca kowni mithaalan waawiyan fadow waaw kaga jiran yahay saxiixa laami laamtana way fiyowdahay waa ficil oo ku imaanaya yafcilu oo muctalfaa'i bilwaawi a ah laamtana ay ufiyowdahay ka wacada yacidu oo kale wawathiqa yathiqu hadda fiiri wacadoo facalaa yafcilu bay ku timiday yacidu yawcidu bay asalkeeda ahayd wawathiqana waa facila yathiqu bay ku timid marka ficilka hadduu yafcilu ku yimaado fa'dana waaw kaga jiran hadda wacada fiiri waawda wacada waawday macnaha fa'day ka jiran tahay waawna kaga jiran tahay faaulficli waa muctal wathiqana waa lamid fa yakuunaani waxay noqdaan calىa wasni mafcil bikasri اlcayni fiiri markaas waxaa lagu yiri hadduu ficilkii yafcilu ku imaanayo muctalfaa'i bilwaawna ou yahay masdarkiisa miimiga ah iyo darfiga miimiga binowcayhi qiyaas ahaan waxa weeyaan mafcil inay ku yimaadaan naxwaka ka wacadahu waa yaboohay mawcidan yabuuhid alaleehay ay wacdan ama mawcidan makaan makaankii loogu yaboohay waay ama mawcidan zabaanu yaboohitaankii waay labadiba waa lagu laqbayna leesh lanna waxaa lagu leeyahy ficilkii mudaariciisi waa yafcilu haddana muctalfaa bilwaaw waay laamtana way fiyowdahay saddexdaas shuruud haddii la arko masderka miimiga iyo darfka labadiisa noocba waxaa qiyaas u noqonaya mafcil inay ku wada yimaadaan markaasaad leedahay marka mawcidan wacdan oo masdera waa noqotaa mawcidu zaydin ay makaanu wacdihi oo darfu makaanay noqonay aw zamaanuu zamaanu wacdihi ay noqonayo darfu zamaan intaba waa noqotaa marka intaas markaad ka baxday yaa ibnu maalig wuxuu iri fii gayri daa caynahu iftax masdaran wa siwaahu iksir washada aladii can dalika اctazala marka waa mida hadda aan soo sheegne fi gayri daa midkan aan kuu soo sheegay waxaan ahayn iftax caynahu masdaran xaal uu yahay wa siwaahu masdarka wixii kasoo harayne waksir siwaahu masdarka wixii kasoo harayna mafcil dhee darfu zamaani darfu makaan masdarkana mafcal ku keen washada aladii can dalika اctazala marka waxaas wixii ka fogaaday waa shaad ay fii gayri maa sabaqa min fatxi wa dami cayni اlmudaaric markii caynta mudaarica la godayo ama la kordhigayo wixii kasoo haray iyo wa min waawiya alfaa'i fa'da waawgeeda wixii kasoo haray wa muctalilaami iftax ilmafcala lidalaalati cala almasdar markaad masdar rabtid mafcal dhe waksirhaa lidalaalati cala darfi sidaasaa iyaad leedahay marka almuhim waxa weeyaan intaas adoon khulaasadaas ogaanin afcaashan haba gelin oo hadda shaadku musanifka tiri doono oo tirada ka badan wax la gala maba ahabo adaadan midaas hore ayna kuu kala bixin way iska kaa dhexyaacaysa marka waxaan ku celinaynaa ficil kasta oo thulaathi a ah ee mudaariciisa yafculu ku yimaado ama yafcalu ku yimaado masdarka iyo darafka miimiga labadoodaba mafcala u qiyaas ah waa hal qeyb qaybta labaad waxa weeyaan ficilkii oo thulaathiga ahay oo yafcilu ku imaanay haddii muctalalaami ou yahay ayadana masdarka miimiga iyo darfiga labadiisa nooc miimiba mafcal ba ayadana u qiyaas ah qeybta saddexaad haddii ficilki ou mudaariciisi yafculu ku imaanaya laakiin muctala alfaa'i bilwaawi ou yahay intoodoo dhan masdarka miimiga iyo darafka labadiisa nooc waxaa u qiyaasa mafcil in la yidhaahdo intii saddexdaad ka soo hartay waa ficilkii oo saxiixa oo yafcilu mudaariciisu ku imaanayo oo aan laamtana ka jiranayn fa'dana aan ka jiranayn masdarkana waa loo kordhigaa darafkana waa loo hoos dhigaa intaasay ay ku eg tahay marka oo khulaasada la yidhaahdo marka shaadkii baan inta ka galaynaa qiyaasta marka haddaad ogaatid shaadki waad ogaanay kelimo kasta meeshay ka baxday washaadu maa khaalafa hada alxukma almadkuura buuri xukumkan aan soo sheegnay wax khilaafaa la yidhahda wa huwa khamsatun arbacuuna kalimatan shan iyo afartan kelimo waay wa hiya tanqasimu ilaa thalaathati adrubin saddex qeybay u qeybsamtaa darbun jaaa fiihi wajhaani qeyb laba waji baa ku banaan alfatxu qiyaasan wاlkasru shuduudan wa huwa ithnaani wa cishruuna dakarahaa ibnu maalik fi laamiyati biqowlih intan waa laba iyo labaatan waxaa weeyaan siiqo oo qaacidadii aan soo dhignay ka khilaaftay weeyaan ibnu maalik wuxuu iri washada aladii can dalika اctazala buu iri shaadkii buu marka noo tiri rabaa laba iyo labaatanka wuxuu iri madlamat maطlacu اlmajmacu maxmadat madamat mansak madanat اlbukhalaa mazalat mafraq madalat wmad bun maxsharu maskanu maxalu man nazla wmacjazu wbitaain huma mahlakatu mactabat mafcalu min dacwa min wajila macahaa min xsib wadarbi wasnu mafcalati mawqicatin kulu daa wajhaahu qad xumila kulu daa wajhaahu qad xumila marka fiiri madlamatun taas waxa weeyaan waxaan soo nidhi qad shada maxaan soo niriyay beytkii shicirka muxuu ahaa washada aladii can dalika ictazala washada waxaa shaad noqday aladii kii can dalika ictazala midkaas ka duunaaday madlamatuna shaad noqotay aladiidaasoo faacilkaa laga bedela markaasa uri madlamatun ashaade malacun wa malacunaa shaade almajmacu walmajmacu ayaa shaade wamaxmadatun wa maxmed kuligeed waxa weeyaan awsaantii shicirka si isu qabto iyo xuruuf alcadfi badiyadka xadfay marka intooda dhan waxaa waay fulana shaade shaade shaade un bay noqonay madanat lbuqalaa wa madanat lbuqalaa shaade masalatuna shaade mafraquna zaade madalatuna zaade kada kada kada markaasuu wuxuu iri kulu daa wajhau qad xumila kulu haadaa awsaantan aan kuu soo sheegay siiqdan oo kale dhammaanteed wajhahu labadiisa waji qad xumila macnaha qad nuqila waa lasoo guuriyay oo carabtiyaa laga maqlay sidaas waay ayb marka intaas hadda waxay u baahan tahay macaha wa wasnu mafcalatin ashaade macaha maca maa dukira oo minixsib ka yimiday wa darbin ka yimiday mawqicatin wasnu mawqicatin ashaad a kulu dalika wajhahu qad qubila marka tafsiirkeeda waa kuu imaan doonaa waaxid biwaaxid laakiin qaacidadii haddaad xasuusatid dhib weyn uma kala kulmaysid haddaadan qaacidada xasuusanin waxa weya waa iska kaa dhexyaacaysa markaasaan yidhi adarbu اlawal aladi jaءa alwajhaani madlamatun waay yuqaalu waxaa la yidhaahdaa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa aw min dalama aw anaha maakuuda min dalama yadlimu ayib adigaa lagaa rabaa inaad ogaatid ficilkan hadda yadlimu ka yimiday maxaa qiyaas u noqon karo maadaama facila oo yafcilu dalama dheh facala oo yafcilu kuwii mudaaric hadduu yafcilu yahay ficilkiina muctalfaa'i uusan ahayn wala laam uusan ahayn masdarka madlama a qiyaas u ah darafka binowcayhina madlima a qiyaas u ah marka masdarka hadduu madlima ku yimaado ama darafkii madlama uu ku yimaado labadii shaaday ku noqonayaan madkhal haddaa taas u fahamtid inta kale inaad iska dul martid weeyaan aan kuugu celiyo dalama mudaaric ah, laga fiirina yadlimu waa ficil oo hulaathi ah mudaaricina yafcilu ku yimid walaysa muctala faa'i bilwaawi walaa muctala laami ma ah markaasaa waxaan leenahay midii aa niri fii gayri daa caynahu ftax masdaran wa siwaahu ksiraa masdar hadday tahay madlama dheh hadday daraf tahayna madlima dheh marka shaadnimad intuu kaga yimid waa kana yuqaalu madlamatu zaydin alira bilfatxi cala alqiyaas wa madlimatu camrin bilkasri cala ashuduud masderkii hadduu ku yimaado madlima hadduu ku yimaado waa shaad haddii darafkii uu ku yimaado madlimane ou makaana dulmihima ou zamaanhu lagala jeedane qiyaas waay marka fiiri masderkia waxaa la yidhaahdaa madlamatu zaydin mar la dhihi karaa madlimatu zaydinna waa la dhihi karaa oo masderki bimacnaa dulmi lagala jeedo laakiin waxay qiyaas ku yihiin darafki oo madlima in la yidhaahdo athaani matlacun waay waxaa laga keenay min alaca alkowkabu waa soo dha kowkabkiyaa soo baxay yatlucu haddii mudaarici yafculu yahay masderka miimiga iyo darafka miimiga labadiisa noocba inay mafcal ku yimaadeen ay ahayd haadaa maطlacu الshamsi in la yidhah bifatxi al qiyaas haddii masderki iyo darafki ay maطlic ku yimaadeen intaba shaaday ku yihiin wa madlicu اlqamri bilkasri cala shuduud ay makaanu طuluucihima aw zamaanuhu w thaalitثu almajmacu waay waxaa laga keenay min jamaca yajmacu ayib manaca yajmacu haddii ficilkii mudaarici thulaathiga yafcalu ou yahay saddexdaba waxaa u qiyaasa inay mafcal ku yimaadoonoo majmac la yidhaahdo marka waxaa laleeyahay yuqaalu waxaa layihahda hada majmacu nnaasi biاlfatxi cala alqiyaasi masdar iyo darf waa sax wa majmicu lmaali maalka makaanu kulmintiisa bilkasa cala shuduud ay makaanu jamcihimaa aw zamaanuhu haddii uu yahay eh, maxaan ku irahdaa eh, makaanu jamci maali haddii lagala jeedo shaaday noqonaysa waana carabtiyaa laga maqlo meeshii laga rabay inay yidhaahdaan haadaa majmacu lmaali oo makaanu jamci khasiinadii ay kala jeedaan yay majmicu lmaali yidhaahdeen marka darafkaas waxaa laleeyahay waa shaad weeyaan wraabicu maxmadatun min xamidahu yaxmaduhu ficilkii waa faacila oo yafcalu ku timid laysat muctala alfaa'i bilwaaw walaa bilaamna ma aha mudaaricina waa yafcalu saddexdaba waxaa u qiyaasah in maxmada la yidhaahdo darafkii iyo masdarkii miimiga ah haadaa maxmadatu zaydin zayd mahadintiisii waaye wa maxmidatu camrin bilkasri cala shuduud ay makaanu xamdihima ayb ou makaana xamdihi inaad tirahdid waay aw zamaanuhu ayb marka fiiri haddii darafkii ou maxmida ku yimaado waxa weeyaan waa shaad baa laleeyahay masdarka wuxuu ku yimaadaa maxmada keligeed laakiin darafkii carabta laga maqlay maxmida idoo dhayso waxay ahayd inay kulligoodba maxmada ku yimaadeen wاlkhaamisu madamaة weeyaan min damahu yadumuhu waa ficil hulaaثi oo صaxiix a ah. mudaariciisna ku imaanayo muctalfa bilwaaw walaa bilaam aan ahayn kulligood waxaa u wada qiyaas ah masderka miimiga iyo darfkaba ina madama wada yirahdo marka masderkii wuxuu ku yimid haadaa madamatu zaydin bifatxi calqiyaasuu ku yimid carabti waxaa laga maqlay darafkii ayadoo dheheysa madimatu camrin bilkasri cala shuduud ayb ay makaanu dhamihi aw zamaanuhu ayb wاlkhaamisu mansakun waa shaadkiiyay kamid tahay min nasaka الrajulu yaa cibaadaystay yansuku ficilki waa hulaaثi waana صaxiix mudaariciisana yafculu ku yimid saddexdooda qiyaas aan inay mafcal ku yimaado mansak wada noqdaanay ahayd markaasaa darafkii aas noqday hada mansaku zaydin zayd cibaadadiisi ale masdar waay bilfatxi al qiyaas wa mansiku camrin bilkasri cala shuduud ay makaanu nusukihi aw zamaanihi ayib marka darafkii hadduu mansik ku yimaado waxay shaadow noqonao mansak mansak a laga rabay sidii masdarkii oo kale والسابع madanatun lafdigaasaa shaade من dana bishayi shayguu ku bakhiilaa laga keenay yadinu bilkasri إذا bakhila bihi fiiri markaan ficilkii dana yadinu waa ficil ثلاثي a يفعل yafcilu ku yimiday walaysa muctala alfaai walaa muctala laami intaas markuu yahay waxay ahayd qiyaastii masdarkana in la kordhigo ee darafkiina la hoos dhigo waa tii aan iri oon iri fii gayri haada ftax caynahu masdaran wa siwaahu sirmayshi ahayd waay marka waxaa la yidhaahdaa haadaa madinatu zaydin zayd bakhiilnimadiisi waa bilkasri cala اqiyaas ah, haddii darf lagala jeedo haadaa madinatu zaydin zayd makaanu bakhiilkiisi weeyaan bilkasri cala اqiyaas binisbati lidarfi ayib w madanaةu camri biاlfatxi calى الshuduud hadduu darafkii madana ku yimaado waa shaad hadduu ku yimaado shaad weeyaan marka haddii la yidhaahdo madanatu zaydin oo masdar laga wado waa qiyaas haddii la yidhaahdo madanatu camrin aw zaydin oo daraf laga wadana waa shaad lianna waxay ahayd masdarkana inuu mafcal ku yimaado darafkana mafcil uu ku yimaado marka ina sidii uu kala saartidaa la rabaa athaaminu mazalatun weeyaan min zalla can ilxaqi buu ka sanbariraxyooday yazilu fiiri haddan yazilu adoon hadda tafaasiilkan hoose u tegin ficilkan zalla waa ficil oo thulaathi a oo saxiixa mudaacafka ma diidayo mudaaricina yafcilu uu ku yimiday marka waxa weeyaan masdarka inuu mazalla ku yimaado darafka binowceyhina mazila uu ku yimaado hadduu masdarkii markaan mazila ku yimaado shaaduu noqona hadduu darafkii mazala ku yimaadana shaaduu noqona marka saas kale ogow yuqaalu waxaa la yidhaahdaa fi lmasdari haadaa mazilatu zaydin bilkasri yuqaalu waxaa la yidhaahdaa aan dhahna meeshaas yani aan dhahna horta yuqaalu fi lmasdari hada mazalatu zaydin bilfatxi cala alqiyaas mazalatu zaydin bilfatxi cala alqiyaas wa hada mazilatu zaydin bilkasri cala alqiyaas binisbati lidarf وmزلة cمri بالفتح على الshuduud hadee lagala jeedo ضرف لأnنu ضرفka kasraa loo rabay marka waxay noqonaysaa midaas darafay noqona qaacidada haddaa fahamtid waxaan oo isku hor yimid ha fiirinin wataasicu mafraqun waaye min faraqa bayna shayئayni yafruqu khalaas hadduu ficilkan u yahay thulaathi صaxiixa oon mudaariciisu yafculu ku yimid kulligood waxaa qiyaas ayna mafraq wada yimaadaan oo la yidhaha haadaa mafraqu zaydin wa camrin bilfatxi cala alqiyaasi zayd iyo camra kala tagoodi waa masdar wa mafraqu zaydin wa camrin makaanku kala tagoodi waa darafka zamaanuka kala tagoodi inta waa la dhihi karaa marka fatxada masderka iyo kuli qiyaas ay u tahay wa mafriquhumaa haddii layihaha mafriq la yidhaha bilkasri cala shuduud oo markaa laga lida makaanu iftiraaqihimaa aw zamaanuh wاlcaashiru madalatunaa shaad noqotay min dala laga keenay yadilu waa facala ficil oo yafcilu mudaariciisa ou yahay oona saxiix ah ayib intaanan tafaasiil u gelin waxaa weeyaan hadduuba yadilu ku yimaado uu saxiixna yahay almasdaru inuu madalla ku yimaado darafka binowceyhina madilla uu ku yimaado hadduu midkood meeshaas ka baxa shaad uu noqonaya min baabi daraba daraba waxaa lagala jeeda yadribu dalaalan dalla yadilu dalaalan wa dalaalatan wa madallatan yuqaalu marka fi lmasdari waxaa la yidhaahdaa madalatun bilfatxi alqiyaas darafkiina maxaa leeyahay wahadii madilatu zaydin bilkasri cala alqiyaas liannahu eh, darafka waxaa u qiyaasay madila haddii la yihah markaan madalatu camrin haddii la yidhaahdo darafkii waxay ku noqonaysaa shaad bilfatxi cala shuduudi ay makaanu dalaali camrin aw zamaanuhu wاlxaadi cashar minhaa waxaa ka mid eh, madabun waxaa laga keenay min daba cala ardi uu ku tukubay yadibu khalaas yafcilu yafcilu oo saxiixa ah masderkana waa inuu madab noqdaa darafkana madib inuu noqdaa weeyaan marka hadduu darafkii madab ku yimaada shaaduu noqonaa hadduu masderkii madib ku yimaadana shaaduu ku noqonaa yuqaalu fi lmasderi waxaa la yihahdaa madabu camrin bilfatxi cala w fi darfina whada madibu zaydi bikasri cal qiyaas sax wa w madabu camrin haddii layidhaha bilfatxi binisbati lidarfi shuduud waay ah, ayib w thaani cashar maxsharu weeyaan min xashara annaasa yaxshuru khalaas yaxshuru haduuba ficilka thulaathi saxiix yafculu ku yimiday masdarka miimiga iyo darafki labadiisa nooc waxaa u qiyaas a e maxshar in la yidhaahdo midkoodii maxshir ku yimaada shaadu noqonaya hada maxsharu zaydin bifatxi alqiyaas wa maxshiru camrin bilkasri cala shuduudi ay makaanu xashrihi aw zamaanuhu ayib marka haddii darafkii uu ku yimiday maxshir shaaduu ku noqonaya wa thalith cashar maskanun aashaad noqotay min sakana daara yaskunu ayib waa ficil saxiixo mudaariciisa yafculu ku yimid saddexdooda qiyaas ahaan waxa wey maskan inay ku yimaadaan marka waxaa laleeyahay haadaa maskanu zaydin zayd makaanu degidiisi waa ama zayd degitaankiisi ama zamaankii uu degay waaye bilfatxi cala alqiyaas wa maskinu camrin haddii lilah bilkasri cala shuduud ay noqonaysaa waxaa lagala jeedaa makaanu suknaahu aw zamaanuhu w araabic cashar waxa weeyaan maxalun maxalun min xala bilmakaani yaxulu ayib haddii maxala maxalun yaxulu uu ku yimaado waa ficil thulaathi oo mudaariciis yafculu ku yimid saddexdooda waxaa qiyaasa ah inay maxal ku yimaadaan min baabi nasara nasara mudaariceeda yansuru waaye xala mudaariceedan yaxulu meesha iskala mid yihiin xalan wa xuluulan wa maxilan ayb yuqaalu waxaa la yihahdaa hada maxalu zaydin bilfatxi cala alqiyaas liannahu mudaariciisa yaxulu ah wa maxilu camrin bilkasri cala ashuduud aa la yihahdaa ay makaanu xuluulihi aw zamaanuh ayb marka fiiri maxilu maxilahu haddii la yidhaahdo waxa weeyaan shaaduu noqonay liannahu mudaaric maadaama yafculu uu yahay kulligood inay yafcalu ku yimaada inay ahayd والkhاamiس caشhر mعjaز waay mujarad min الtaaءi macjaزu iyo w macjaزaة waa muتalabiس bitaaءi taأniiث asoo macnaha ku dheehan yعni mqtarinu aan dhahno macjaزaة waay mqtarinaة aw mqtarinu bitaaءi taأniiثin min cajaza rajul macnaha macjazun iyo macjazatun labada waa isku midu kuleeyahay min cajaza arajulu can kada yacjizu min baaba daraba daraba mudaariceeda yadribu waa cajazana yacjizu ayb yacjazuna waa jirtaa wa macjazatan fiiri markan haddayba yacjizu ku timiday masdarkana qiyaaskiisa macjaz inuu noqdo darafkana macjiz ama macjiza ou noqda la rabaa hadduu marka masderki ku yimaado macjiz hadduu ku yimaado ama darafki macjiz ou ku yimaado shaaday noqonayaan marka yuqaalu waxaa la yidhaahdaa macjazatan bilfatxi cala alqiyaas binisbati lilmasdari wa macjizan wa macjizatan bilkasri cala ashuduud ayib goorma majiz wa macjizatan ay shaad noqonaysaa haddii masdar lagala jeedo ayib marka binisbati lilmasdari aan dhahno meeshaas wa haadaa macjizu zaydi bilkasri cala alqiyaas wa macjazu camrin bilfatxi cala shuduud ay binisbati lidarfi waay ay makaanu cajzihi wa zamaanuh haddii macjiz la yidhaahdo daraf lagala jeedo waa qiyaas haddii macjaz la yidhaahdo oo daraf lagala jeedo waa shaad haddii macjaz la yidhaahdo oo masder lagala jeedo waa sax haddii macjiz la yidhaahdo oo masder lagala jeedo waa khalad oo shaad weeyaan wasaadis cashar mahlakatun yaa shaad noqotay min halaka rajulu yahliku khalaas facala oo mudaariceeda uu yafcilu noqday muctalla uusan laam ahayn waawdina fa kaga jiranayn waxa weeyaan yahliku masdarkana mahlak inuu ku yimaado qiyaas ahaan darafka labadiisa noocna mahlik inuu ku yimaado waay min baabi daraba uu kamid yahay daraba yadribu halaakan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa haadaa mahlikatu zaydin bilkasri cala alqiyaasi binisbati lidarf wa mahlakatu camrin bilfatxi cala shuduudi ay mowdicu halaakihimaa fiiri markaan hadda haddii aad tidhaahdid mahlaku zaydin marka yuqaaludaas marka hore aan masdarka hormarino yuqaalu fi lmasdari fi lmasdari mahlaka bilfatxi qiyaasan aw على القياس طيب wa haadaa markaas darafkii waaye haddii lilah mahlaka haddii la yidhaahdo oo بالفتح la akhriya binisbati lmasdari waa qiyaas mahlika haddii la yidhaahdo lahoos dhigane waxa weeyaan darafka qiyaasay u tahay laakiin darafki inuu mahlaka ku yimaado shaad bay ku tahay ayb wa inamaa qayada naadimu almahlakata bitaa'i liana almahlaka almujarada min ataa'i haddii mahlakta ayna wadanin fii tathliith alcayni baa ku sugan kamaa sayatii fi kalaamihi wasaabic cashar mactabatun weeyaan oo min cataba calayhi waa macnaha waa canaantay yactibu min baabi daraba catban wa cutbaanan wa mactabatan ayib intaadan tafsaas ka gelin cataba yactibu haday tahay waa tii la dhihi jiray iftax masdaraha masdar haddii lagala jeeda mactaba u qiyaase daraf binowceyhina mactib ah qiyaas u ah hadduu masdarkii mactib ku yimaado ama darafkii mactab ku yimaadana shaad waa ah. yuqaalu fi darfi waxaa la yidhaahdaa haadaa mactibatu zaydin bilkasri cala alqiyaas wa mactabatu camrin bilfatxi cala shuduud ay makaanu catbihi aw makaana catbihima zayd iyo camr haddii lagala jeeda aw zamaanuhu wthaamin cashar mowdacun waa mowdacun ashaad min wadaca shaya yadacu aa laga keenay min baabi fataxa fataxa yaftaxu wadaca yadacu ay imaanaysaa dayib midaan u fiirso waxa weeyaan waa ficil muctalalfaa'i bilwaawi ah weeyaan laakiin mudaariciisa kuma imaanayo yafcilu kuma imaanayo sidii wacad oo kale lamid ma ah mudaaricii hadduu uu yahay maksuur alcayn yaan idhi laakiin hadda kan wadaca yadacu ay ku timid hadday wadaca yadacu ku timid saddexdooda waxaa u qiyaas ah mowdac in la yidhaahdo marka waxaa la leeyahay haadaa mowdacu zaydin bilfatxi la akhri cala alqiyaas daraf ha noqoto masdar ha noqoto mawdacu zaydin ha qiyaas ah wa mawdicu camrin bilkasri cala shuduud haddii la yidhaahdo mawdicu camrin haddii la yidhaahdo makaan lagala jeedo waa shaadow noqonaya leesh lianna mudaaricigiisa yadacu bifatxi lfaa'i ah wixii mudaariceeda yafcalu ku imaanaya masdarka miimiga iyo darafka o dhan inay mafcal ku yimaadina la rabay wataasic cashar mawjalun weeyaan min wajila arajulu yawjalu min baabi farixa ay ka timide min baabi farixa oo farixa sidii yafraxu mudaariceed u imaanaya wajilana yawjalu u imaanaysa wajalan wa mawjalan maadaama mudaarici yawjalu ou yahay waxay ahayd masderka miimiga iyo darafka labadiisa nooc inay mawjal wada yimaadeen marka yuqaalu waxaa la yihahdaa hada mawjalu zaydin bilfatxi cala alqiyaas daraf ha noqdo masdar ha noqdo fi ljamiic waa fi ljamiic oo aan ula jeedno masdarkii iyo darafkii wa mawjilu camrin bilkasri cala shuduud ayib ay mawdicu wajalihi alwajl waa khowf waay ayb marka mawjil haddii daraf lagala jeedo iyo haddii masdar lagula jeedoba shaad bay meeshaas ku tahay ayb wاlcishruuna almaxbasatu weeyaan min xasibahu laga keenay yaxsabu maadaama mudaaric bi yafcalu uu ku yimiday saddexdooda waxaa qiyaasa masdara miimiga iyo darafka labadiisano maxbasa inay ku timaado min baabi fahima fahima mudaariceeda yafhamu waa xasibana yaxsabu waa inkastoo yaxsibu ay jirta ayadana marka masderkeeda xisbaanan waa la dhihi karaa masderka miige maxbasatan bilfatxi alqiyaas yuqaalu maxbasatan bilfatxi cala alqiyaas haddii masder lagala jeeda iyo darafba maxbasa in la yidhaahdo wa maxbisatan ayaa la leeyahay bilkasri cala ashuduud ayb haddii maxbisa darf lagala jeedo iyo haddii masdar laga jeedo haddii maxbisa la yidhaahdo maxsiba almaxsaba aniga khalid ugu dhawaaqaya maxsabatan yuqaalu maxsabatan wa maxsibatan maxbasa ma xabs maxaa meesha keena wa maxsibatan weeyaan bilkasri cala shuduud ay xisbaana idaa danahu lannahu xasiba bimacnaa dana waay marka waxaa layidhahdaa wa haadaa maxsabatu zaydin bilfatxi la akhriya cala alqiyaas ama daraf ha lagala jeedo ama eh, ha lagala jeedo ayib haddii la yidhaahdo waa maxsibatu camrin haddii la yidhahdan cala shuduuday noqonaysaa ay makaanu makaanu xisbaanihima meesha loo malaynay ama tan dambe u celi wاlxaadi wاlcishruuna almadrabatu weeyaan min darabahu yadribu darban aywa daraba yadribu hadday noqotay iftax masdaran wa siwaahu siraa laga rabaa masdarna waa madraba qiyaasa darafka binowceyhina madriba yuqaalu fi darfi waxaa la yidhaahdaa haadaa madribatu zaydin bilkasri cala alqiyaas makaanu darbihi wa madrabatu camri bilfatxi cala shuduud ay makaanu darbihima aw zamaanuhu masdarka hadda lama sheegin qiyaas waa masdarka oo waxaa weeyaan madrabatan aa la leeyahay qiyaasta weeyaan wthaani wاlcishruuna waa midkii ugu dambeeye mowqicatun ayaa kamid wixii shaadka ahay min waqaca طayru calى الshajari aw calى اlardi yaqacu hadayba yafcalu ku timiday wuquucan waa masdar wa mowqicatan waa masdar miimi yuqaalu waxaa la yihahda hada mowqicatu طaa'iri shimbirka dhicitaankiisi waa bilfatxi alqiyaas masdar iyo dharaf binowcayhiba mowqica ayaa u qiyaasa wa mowqicat اlxarbi a la yidhaahdaa bilkasri cala shuduud ay makaanu wuquuci طayri aw zamaanuh fayajuuzu waxaa banaan fi kuli ma taqadama alwajhaani baa ku banaan alfatxu cala alqiyaas w alkasru cala shuduud qaacidadan hadda caama ah waxa weeyaan marow fatxada owshaad noqonayba waa jirtaa ficilkay ku xeran tahay laakiin aglabiyadayaa sidaan amaahana kulligood maa yantabiqu calaa hada marka qismiga kalena waanu imaan doonaa wallahu aclam w sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa